بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الاشتغال waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna boga laba boqol iyo koob iyo labaatan baabka ishtiqaalka ayaan ka bilaabaynaa alishtiqaal ishtiqaalku wuxuu inooga baahan yahay tilmaan maxaa ishtiqaal loo yaqaanaa ishtiqaalow maxaa tahay ishtiqaalku wuxuu inooga baahan yahay axkaam ishtiqaalka axkaamtiisu waa maxay ishtiqaalku culima waxa weeye ismi macmuul ahaa oo lagu camal felayey oo kii ku camal felayey uu ka mashquulo uu kaga mashquulo damiir ismiga u noqonaya ama shay kaloo ismiga tacalluq la leh waa ismigan oo mutaqadim xagga hore maray iyo caamilka oo mutaakhir xagga dambe maray oo caamilkii uu ka mashquulo ismiga inuu ku camal falo masalan markaan idhaahdo darabtu zaydan tusaalaha darabtu zaydana awika la garaacayo ee mafcuulun bihiga ihi waa zayd ismigaasaa haddaba xagga dambe xagga hore la marini zaydkaa la qadimi darabtudana xagga dambe ayaa la marin waxaa la odhanayaa zaydan darabtu baa la odhan maalan zaydan darabtu zaydan darabtu marka la yidhaa ayaa darabtudaa damiir loo samayni mafcuul u noqda waxaa la odhanayaa zaydan darabtuhu ismigaa hore ee zayd ah kii nisbinayey daraba buu ahaa darabana mafcuulkii way qaadatay oo waa damiirka yaa haddaba ku camal falaya waa laga mashquulay ismigaa axkaamtiisa ayaan ka hadli doonaa waa zaydan darabtuhu markaan idhaa zaydka halkaa ku jira awal hore mafcuulun bihi buu ahaa baynu nidhi oo hadalku wuxuu ahaa darabtu zaydan waa laysdaba mariyey oo zaydkiiba xagga hore la mariyey darabadiina xagga dambea la mariyey waxay noqotay zaydan darabtu waxaa haddana la sameeyey darabadiibaa la mashquuliyey waxaa la yidhi darabada aynu u samayno damiir mafcuul ay ka dhigato halkii zayd u galaa waxaa la yidhi zaydan darabtuhu zaydkaa haddaba yaa ku camal falaya saddex rugni ayaa lagama maarmaana halkan lagama maarmaan saddex rukni baa ah mashquul waa ka laga waa ka la mashquuliyey mashquul waa ka la mashquuliyey ka la mashquuliyey mashquul baa la odhan shayga uu ku mashquulayna mashquulu bihi baa la odhan ka laga mashquulayna mashquulu canhu baa la odhan saddexdaa rukni ayaa lagama maarmaana baabkan inaan kala fahanno mashquul waa ka la mashquuliyey mashquulu bihi waa shayga lagu mashquulay mashquulu canhu waa ka laga mashquulay mashquulu canhu waa ka laga mashquulay markaan idhaha zaydan darabtuhu yaa haddaba mashquulu canhu ya oo laga mashquulay zaydan darabtuhu yaa mashquulu canhu ah oo laga mashquulay waa zaydka yaa mashquul ah oo la mashquuliyey ka la mashquuliyeyna waa kee waa daraba yaa mashquulu bihiya oo lagu mashquuliyey shayga daraba lagu mashquuliyey waa maxay ee halka zayd u buuxiyey waa damiirka shaaqilna waa loo yaqaanaa haddii la doono shaaqilna waa la odhan mashquulu bihina waa la odhan baabkii ishtiqaalkuwa kaa haddaba culima ismigaa xagga hore maray ee zaydan darabtu darabtuhu markaan idhaa zaydkaa afar shan xukun buu qaadani shan xukun kow in la nasbiyaa inay waajib noqoto laba in la rafciyaa inay waajib noqoto saddex nasbaha iyo rafcuhu inay wada bannaanaadaan oo nasbuhu uu qawi noqdo afar nasbaha iyo rafcuhu inay wada bannaanaadaan oo rafcuhu uu qawi noqdo shan labaduba inay banaanaadaan oo ay sinmaan shantaa xukun ayuu ismigaa hore ee laga mashquulay ayuu yeelan maxaynu nidhi xukunka koobaad in wujuubu nasbo noqdo in la nasbiyo inay waajibto laba maxaynu nidhi in wujuubu rafco noqdo oo in la rafciya ay waajibto oo mubtado kale laga dhigo saddex maxaynu nidhi labada wejiba inay bannaanaadaan rafciya nasbuhu oo nasbuhu uu qawi noqdo nasbaha mukhtaar ah afar maxaynu labada wejiba inay bannaanaadaan oo ayo mukhtaar noqdo rafcuhu uu haddana mukhtaar noqdo shan inay labaduba bannaanaadaan oo ay sinmaan shantaa wejibaa ismiga hore ka soo bixi doonta alishtigaal baabulishtigaali waa baabkii ishtigaalka yajuusu waxa bannaan fii naxwi zaydan darabtuhu markaan idhaha zaydan darabtuhu ow amase zaydan darabtu akhaahu markaan idhaha zaydan darabtu akhaahu ow amase zaydan marartu bihi markaan idhaha zaydan marartu bihi waa imise dhawaaq waa saddex waxaa haddaba bannaan yajuusu buu sheekhu yidhi rafcu zaydin zayd in la rafciyo rafcigaasi waa faacilkii yajuusu yajuusu waxa bannaan maxaa bannaan rafcu zaydin zayd in la rafciyo bilibtidaa'i mubtadanimo lagu rafciyo ama ibtidaa lagu rafciyo oo faljumlatu jumlada bacdahu ka dambaysaa khabarun khabar bay isaga u noqon kaasi wuu bannaan yahay oo zaydan darabtuhudii waxa la odhan zaydun darabtuhu zaydna waa mubtade jumladan ka dambaysaana waa khabar wa nasbuhu baa iyaduna banaan in la nasbiyo zaydka maxaa lagu nasbiyey biidmaari darabtu darabtu qadarid loo qadaray baa lagu nasbinayaa wa ahantu ahantu qadarid loo qadarayo ayaa lagu nasbinayaa wa jaawaztu jaawaztu qadarid loo qadarayo ayaa lagu nasbinaya waa saddex saddexdaasi halkay kala haystaan inaan fahnaa fiican tusaalihii hore muxuu ahaa tusaalaha sadarka koobaad ku qoran u fiirsada waxa weeye zaydan darabtuhu ow darabtu akhaahu owdaa zayd baa la so ka maqan ow zaydan darabtu akhaahu way ka dhigan tahay ow zaydan darabtu akhaahu zaydka mar labaad maynoo soo celiyey zaydka eg mar kastoo ow aragto zaydkii baa la soo celinayaa kolkaa waxaan odhanayaa mar zaydan darabtuhu zaydan darabtuhu shaaqilkii baa maanta damiirka ah ow darabtu akhaahudana ow zaydan darabtu akhaahu waxay ku kala duwan yihiin ka darabtu ay ku mashquushay baa ah ah halkuu marka hore damiir ka ahaa akbu hadda noqday laakiin damiirkii qaadanaya ow zaydan marartu bihi hadda ereyga mashquulay ee caamilki ihi gebi ahaantiisuba ficil laazima buu noqday marartu waa laazim bihi waad aragtaa dee ayay qaadatay jaar iyo majruur haddaba ficilku markuu sidaa yahay haddaan nasbiyo zaydan darabtuhu an idhaa darabtu kalaa loo soo qadari oo darabtu zaydan darabtuhu weeye haddaan idhaa zaydan darabtu akhaahu darabtu u soo qadari maayo waayo zaydan darabtu akhaahu macnaheyga u fiirso zaydan zayd darabtu waan garaacay akhaahu walaalkii isagaan garaacay ma aha walaalkii baan garaacay weeye haddaba isaga caamilka nisbiyey darabtu ma aha ilan isaga maadan garaacine walaalkii baad garaacdee ninka aad walaalkii garaacdo miyaad sharfisay mise waad ihaanaysatay kaad walaalkii garaacdo waad ihaanaysay ahantu baa loo soo qadaraya halkaa haddaba zaydan darabtu akhaahu markay tahay ee akh la garaacayo halkaa ahantu baa loo soo qadaraya ahantu zaydan darabtu akhaahu zayd baan ihaanaysto walaalkii baan garaacay marka marartu zaydan marartu bihi aan idhaa zaydan taa hore haddaan nasbiyo marartu u soo qadari maayo oo haddaan marartu soo qadaro waaba laazimba waxbaba uma nasbinayso iyadaaba laazim ahayd waxaa loo soo qadarayaa marartu ficilla macno ah oo laakiin mafcuul qaata waa jaawasdu jaawasdu zaydan marartu bihi jaawasdu baa loo soo qadaraya waad ila socotiin saddexda ficil uu soo kala qadqadaray saddexdaa tusaale sadarka koowaad ku qoran ayay kale waa waafaqsan yihiin yajuuzu waxa bannaan fii naxwi zaydan darabtuhu zaydan darabtuhu iyo waxa lamidkaa ah dhexdooda wa darabtu akhaahu darabtu akhaahu iyo waxa lamidkaa ah dhexdooda ow darabtu akhaahu iyo waxa lamidkaa ah dhexdooda ow marartu bihi iyo waxa lamidkaa dhexdooda waxa bannaan rafcu zaydin zaydin la rafciyo bilibtidaa'i ibtidinimo lagu rafciyo haddaba haddaan ibtidinimo ku rafcinno wax mushkiladii halkaa kama jiraan mushkiladba male oo wax lasoo qadarayaa ma jiro faljumlatu jumlada bacdahu ka dambaysaana khabarun khabar u ah wa nasbuhu wayajuuzu nasbuhu in la nasbiyaana way bannaan tahay biidmaari darabtu darabtu qadarid la qadarayo ayaa lagu nasbin wa ahantu ahantu qadarid la qadarayo ayaa lagu nasbin wajaawaztu jaawaztu qadarid la qadarayo ayaa lagu nasbin darabtuda goormaa la qadari markii koobaad ahantuda goormaa la qadari markii darabtu akhaahu ay ahayd zaydan darabtu akhaahu jaawaztu goormaa la qadari markuu ficilku laasimkaayo marartu bihi ahaa zaydan marartu bihi waajibatu alxadfi wahiya waajibatu alxadfi xadafkeeguna waa waajib oo ficilkaa la xadfay xadafkiisu waajib buu ahaa waxay ku jirtaa toddobada mas'alo ee la yidhaha mafcuulun bihiga ayaa ficilkiisa waajib loo xadfaa mas'aladeennanaa ku jira markaan mafcuul ka dhigneen nasbinno caamilkana aan xadafno ficilkaa waa waajibulxadfi ficilku waajibatu waajibatulxadfi weeyi waa todobada jeer ee mafcuulka caamilkiisa waajibka loo xadfo jumladan dambe ee mufasiradii ihina maxal ecraabeed ma oo jumlada mufasiradu sideedaba dee maxal ma leh falaa mawdica mawdic liljumlati jumlada uma aha bacdahu ka dambeeya jumladaasina maxal yeelan mayso haddaba culimo wejkaa koobaad laba weji baa bannaan rafco iyo nasbo talow miyay siman yihiin yaase xoog badan rafcaha xoog badan sheekhu ma ishaarin inuu rafcuhu xoog badan yahay laakiin waxaan ka qaadanaynaa u horraysiiye labada weji maxaa yuu hor sheegay markuu yajuusu yidhi labada weji yuu horraysiiyey wuxuu idhi rafcu zaydin wa nasbuhu horraysiintaa uu rafcaha horraysiiyey waxaynu ka dhadhansannay inuu rafcuhu mukhtaar yahay waxaa kaloo xagga kale marka loo dhigo lagu ogaaday inuu rafcuhu mukhtaar yahay haddii la rafciyo tidhaha zaydun darabtuhu waxbaa xadfan odhan maysid haddaad laakiin nasbisoo tidhaha zaydan darabtuhu darabtu baa xadfan baad odhan kolka hadalka inaad tidhaha waxbaa xadfan iyo inaad tidhaha waxba ma xadfane sidanuu ku dhammaystiran yahay iyomaa sahlan oo saxa waxbaan waxba ma xadfanadaa fudud sow ma aha dee waxba ma xadfanada waxa keenaya waa marka mubtadaha laga dhigo marka la nasbiyana waxbaa xadfanoo ficilkii nasbinayay iyo faacilkiisiiba wada xadfan bay noqonaysaa waxa mukhtaara rafcaha haddaba wayatarajaxu waxaa xoog badnaanaya labadii wejiba iyagoo banaan annasbu nasbaha ayaa xoog badnaanaya fii naxwi zaydan idribhu zaydan idribhu laba weji baa bannaan labada weji ee bannaan waa zaydan in sidii hore mubtade looga dhigo oo zaydun idribhu la yidhaah iyo meye in zaydanka sidii hore loo nasbiyo oo zaydan idribhu la oo idrib baa maqan aynu nidhaahno labadaa wejiba iyadana way bannaan yihiin zaydan idribhu yaa xoog badan haddaba tan dambe nasbaha ayaa xoog badan hadda tii hore rafcaha xoog badnaa tusaalaha nasbaha xoog badan qaacidada lagu garanayo markuu nasbuhu xoog badnaanayo waxaa ka mid a markuu ficilka dambe dalab yahay amar oo kale ilayn khabarku inta badan khabarka waxa dhacaa amarka ma noqdo inta badan waaba mas'ale khilaafiye ah oo culimada carabiga ragga qaar baa qaba inuuna banaanaynba dalabku inuu ama inuu khabar noqdo haddaba zaydun idribhu haddaan idhaa idribtaa haddaan jumla dalabiya ka dhigo jumla dalabiya inta badan khabar ma noqoto zaydun haynagu godin haddaba si uuna khabarku dalabi inooga noqon inoo nasbi oo maxaan idhaahdaa zaydan idribhu kaasaa mukhtaar ah labaduba way bannaan yihiin wayatarajaxu waxaa rajaxnaanaya annasbu nasbo ayaa rajaxnaanaya fii naxwi zaydan idribhu zayd garaac dhexdiisa lialabi dalabka dartii buuna u rajaxan yahay ilain dalabku khabar ma noqon jirin waa mas'aladii labaad laba wejibaa bannaan nas baana xoog badan tii horena laba wejibaa bannaanayd rafcaa xoog badnaa sheekheennu halkaa haddaba su-aal buu isweydiiyey maadaamuu yidhi nasbaha xoog badan markuu ficilku dalab noqdo toddobada qaari'iba waxaa la arkay iyagoo isku waafaqay aayaddan wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa kiyo ficilku faqdacuu ah oo am dalab ah ayaa wa wasaariqudii la goday haddaba hadduu nasbuhu xoog badan yahay aayaddaa ilaahay muxuu goda nasbaha u qaadan waayey loo nasbin waayey su-aashaasuu wa saariqu ninka tuugga ah wa saariqatu iyo gabadha tuugada ah faqdacuu ka jara aydiyahumaa gacmahooga mutaawalun waa la awili aayadda macno kalaa lagu awilaya macnaha aayaddu waxa weeye eegwa saariqudani sideedaba waa mubtade khabar ka maqan yahay mimaa yutlaa calaykum warka laydinku dul akhriyayo waxaa ka mid a xukmu saariqi xukmu saariqi wa saariqa tuugga xukunkiisa iyo tuugada xukunkeega ee faqdacuu aydiyahumaa baabkii ishtiqaalkaba maaha aayaddaasi waayo waa mubtadiya khabar caadi oo madax bannaanaa ayay ahaayeen baabul ishtiqaal oo faqda cuudani ay mafcuul u qaadanaysaba ma ahayn aayaddaasi sidaa ogow saasaa lagu macneeyey ilaahay aayadan wuxuu hormariyey ninka tuugga ah oo gabadha tuugada ah laga hormariyey wasaariqu wasaariqatu waxaa kaloo lamida azaaniyatu wazaaniidii oo kale aayadda zinadana ilaahay dumarka ayuu horreysiiyey waxaa la yidhi waa loo kala badan yahoo tuugada raggaa u badan saasaa wasaariqu wasaariqatu loo hormariyey zinadana dumarkaa u badan baa la yidhaah saas azaniyatu azaaniyatu wazaanii dumarka loo qadimay aayaddaa kale markaynu arkayno wasaariqu ninka tuugga ah wa wasaariqatu iyo gabadha tuugada ah faqdacuu ka gooya aydiyahumaa gacmaha ka gooya muta'awalun waa la awili markaa aayaddaa oo waxaa lagu awilayaa mimaa yutla calaykum xukmu saariqi wasaariqa faqdacuu aydiyahumaa wa fii naxwi walancaama khalaqahaa lakum wuxuu inoo doonayaa sheekhu inuu inooga waramo meelaha nasbuhu uu raajixa yahay kow maxaynu soo qaadannay ficilka dambe hadduu dalab yahay sida zaydan idribhu laba weji baa bannaan nasbahana raajixa walancaama wa fii naxwi alancaam ancaama nimcoolaydana khalaqahaa lakum wuu idiin abuuray aayaddaa ancaama carabi ahaan marka la eego laba weji baa ku bannaan in la nasbiyo oo wal ancaama loogu dhawaaqo iyo in la godo oo wal ancaamu khalaqaha loogu dhawaaqo haddaba aayaddaa labada weji marka la eego carabi ahaan waxaa xoog badnaa waxaa xoog badnaa carabi ahaan nasbaha sidaa ilaahayba u dee aayadda inoogu magacaabay sababtuna waa maxay haddii la nasbiyo waxaa loo qadarayaa wa khalaqa alancaama khalaqa baa loo qadarayaa wowgaa wal ancaama ihi wuxuu cadfayaa ayo jumlo ficliye ah wawgaas iyuu cadfayaa wal ancaama jumlo ficliyaa buu cadfayaa haddii la godo oo wal ancaamu la yidhaahna waa mubtade jumladan dambaa khabara wowgu jumladu cadfayaa maxay noqonaysaa haddii la godo jumlo ismiye abay noqonayn alancaamu waa mubtade ahe haddaba aayadda wal ancaama khalaqahaa aayaddaa aayadda ka horraysaa jumla ficliya ah af carabiga marka la baadho waxa wanaagsan baa la ficliyada in ficliye lagu cadfo ismiyadana in ismiye lagu cadfo laba kala duwan inaan laysku cadfin baa wanaagsan wal ancaamu haddaynu godno laba kala duwan oo laysku cadfayaa ka dhalanaysa jumla ismiya oo jumla ficiliya lagu cadfayaa ka dhalan haddaan wal ancaama aynu kor dhignana laba ficiliye ah oo lagu laysku cadfayo ayaa meesha ka dhalan wal ancaama nimcoolayda khalaqahaa lakum dartiin buu u abuuray nasbaha xoog badan dalab ma ahee tii hore dalab buu yidhi waa litanaasub tanaasub baa jiro oo jumle ficliya baa jumle ficliya lagu cadfayaa wanaxwi wa fii naxwi abasharan minaa waaxida natabicuhu abasharan ma bashar minaa annaga naga tirsan waaxidan oo haddana kelidiiya ayaanu natabicuhu raacnaa rasuulka markii ay la doodayeen ayay lahaayeen kufaaru maka ma bashar annaga naga tirsan oo haddana keligii oonu ka badannahay baanu raacnaa maxamed waa bashar bay yidhaahdeen haddana cirka kama iman meel kalena lagama soo dhoofinine waa minaa bay yidhahdeen annaguba naga tirsan yahay abasharan minna waa bashar annaga naga tirsan bay yidhahdeen haddana wuxuu ku sifaysay waa waaxidan waa kelidii annaguna ummaddii oo dhan baanu nahay kol haddaanu aragtida ku kala baydhnay isna uu keli yahay annana aanu ummaddii oo dhan nahay see naloogu ijbaarinayaa inaanu isaga raacno labada isagu annaga hana soo raaca bay leeyihiin abasharan minna waaxidan natabicuhu miyaanu raacnaa bashar kelidii oo annaga naga tirsan aayadda laba weji baa bannaan carabi ahaan marka la eego ereyga basharan ah in la rafciyo oo mubtade laga dhigo iyo in la nasbiyo oo ficil loo qadaro na tabiicu ah waxa xoog badan nasbaha muxuu u xoog badnaaday ham istifaamka marka la eego ficilkaa ku haboon baa la yidhaahdaa abasharantan ah, oo kale ficilka ayaa ku haboon in ficil la qadaro ayaa wanaagsan oo ficilkaa u xoog badan baa la yidhaha wamaa zaydan ra'aytuhu haddaan maa naafiye-a ah meesha keeno laba waji baa zaydkaa ku banaan inaan godo iyo inaan nasbiyo waxaana mukhtaara nasbaha waayo maada naafiyada ah waxa u xoog badan ficil inuu daba dhaco maa jaaa baa la yidhaahdaa maa jaaa cali maa maa ra'aytu zaydan baad odhan laakiin jumlada ismiyada waa looga xoog badan yahay wamaa zaydan ra'aytuhuna nasbaha xoog badan wayatarajaxudii baa loo qadaraya intaas oo dhan waa liqalabati lficli ficilkaa u xoog badan istifaamka iyo nafyiga labadaba ficilkaa u xoog badan laba mas'ale inu shantii hadda ka soo baxnay markuu rafcuhu mukhtaar yahay waa mas'aladii koobaad markuu nasbuhu mukhtaar yahayna lidalabin baynu soo nidhi zaydan idribhu litanaasubin baynu soo nidhi walancaama khalaqahaa lakum likalabati alficli baynu soo nidhi abasharan mina waaxidan iyo wamaa zaydan ra'aytuhu intaaba waxaynu soo nidhi waa likalabati alficli saddexdaa jeerba waxaynu qaadannay inuu waxa mukhtaarka ihi uu nasbaha yahay oo nasbuhu uu xoog badan yahay wuxuu doonayaa inuu inoo sheego oo waajibaya iyo oo waajibaya labadii wujuub buu haddana bilaabaya wayejibu wuu waajibi nasbuhu damiirka qadarini nasba u noqoni fii naxwi in zaydan laqiita laqiitahu fa akrimhu jumladaas oo kale nasbo mooye wax kale ma bannaana in zaydun lama odhan karo oo zaydkaa lama godi karo in zayda ninka zayda laqiitahu haddaad la kulanto fa akrimhu iska sharfi hadalkaas oo kale wuxuu ku leeyahay zaydka waa in la nasbiyaa uun sababtuna waxa weeyi ereygan in ah ayaa laba ficil jasmiya haddaynu zaydan nasbinno ficil baa xadfan baa la odhanayaa laqiyo la yidhaah intani waxay ficlu shardi u ah ficilka xadfan laakiin haddaynu zaydka godi lahayn oo in zaydun la yidhaa waxa ka dhalan doona oo iman kara in la yidhaahdo intiibaa mubtade kula xidhiidhsatay maba banaano af carabiga weligeedba intu mubtade kuma xigto oo in zaydun ma odhan karaysid waxaa laga yaabaa arday inuu iweydiiyo yidhaa wain axadun min almushrikiina stajaaraka sawka ilaahay yidhi wain axadun ee inta axadka daba dhacay la goday waxaa la diidayaa in zaydka la godo oo mubtadenimo lagu godo laakiin lama diidayo in la godo faacilnimo lagu godo oo haddii faacilnimo lagu godo dee baa u xadfanaan waxana meesha la rabaa intan inuu ficil ku xigun baa la rabaa ficilkaasi kolkaa ama kan mafcuul ha ka dhigto sida in zaydaynanta oo kale ama faacil ha ka dhigto sida wain axadun min almushrikiina istajaaraka wain istajaaraka axadun bay ka dhigan tahay markaa wayajibu wuu waajibayaa nasbuhu fii naxwi in zaydan zayd laqiitahu haddaad la kulanto fa akrimhu niyahu maamuus wa hallaa zaydan zayd akramtahu maxaad u maamuusi weyday ereyga hallaa ah baabkii mubtadaha baynu ku soo marnay inuuna hallaada ismiba ku xigsanin waa mamnuuc af carabiga hallaada inuu ismi ku xigsado waynagilan markii mubtadu waa marfuucan lahayn caamilka rafciye afarta madaab ee ku jira waa kii lalahaa qoladii tidhi waa lixuluuli maxalal waa kii lagu yidhi war bal warrama hallaa markaa haddaba aynu uu daba dhacayo hallaa tukrimu lyatiima tukrimudani ma meel ismi bay dhacday mise hallaada wax daba dhacdaba ficiluun haddaba hallaa zaydan markaan idhaa zaydka lama nas waa in la nasbiyaa waa waajib lama godi karo waayo haddii la godo oo mubtade laga dhigayo waxa ka dhalan doona in la yidhaha af carabiga waxaanu ku aragnay hallaa oo mubtada uu ku xigo mana dhicin weligeed waa mamnuuc hallaada ficiluun baa ku xigaa hallaa zaydan haddaan nasbiyo ficilka nasbinaya ayaa loo qadarayaa halaada inay isku xigaan wahallaa zaydan zayd akramtahu maxaad u maamuusi weyday waa liwujuubihi waajibidda uu waajibay waa waajib buu ku leeyahay halkaa ficil in la keenaa wayejibu rafcu halkaasi nasbihii waajibka ahaa wey wayejibu rafcu rafcihii baa waajibaya in la rafciyaa waa waajib fii naxwi kharajtu waan baxay fa idaa zaydun waaba zaydoo yadribuhu camrun camaru garaacayo waan baxay waaba zaydu camar garaacayo haddaba markaynu nidhaa kharajtu fa idaa zaydun yadribuhu camrun waxaa waajiba zaydkaa in la rafciyo oo mubtadenimo lagu rafciyo la nasbin maayo oo mafcuulu bihinimo laguma nasbin karo waayo idaada fujaa'iyada ah ismi mooyaane ficil ma daba dhaco haddaba haddaan nasbiyo zaydka oo idaa zaydan aan idhaa waxaa ka dhalan doona in ficil loo qadaro haddii ficil loo qadarana idaadiyoo ficil ku xigtaa ka dhalanaysa waa mamnuuc kharajtu waan baxay fa idaa zaydun waaba zayd oo yadribuhu camrun camar uu garaacayo waa limtinaacihi ficilka ayaa mamnuuca halkan oo kale inuu yimaad labadii masalee dambana halkan uu kaga hadlay wujuubu nasbo iyo wujuubu rafco afar baynu maraynaa xabadda u dambeysay maxay ahayd waa labada wejioo sawaa ah oo labaduba siman wayastawiyaani way sinaanayaan labadii weji rafcihii iyo nasbihii fii naxwi zaydun zayd qaama abuuhu zaydun qaama abuuhu wa camrun akramtuhu waxa weeye ismiga laga mashquulay hadduu xarfulcadaf sito isagii xarfulcadafkana aan la kala dhex gelin waa camrun ismigaana waxa ka dambeeya waxa ka horeeya baan doonayaa jumlo laba daraf leh jumlo laba daraf leh darafka hore ismiyay ka tahay oo zaydun qaama abuuhu wey zayd waa jumla ismiya zayd baa mubtadaa darafka dambana ficliyay ka tahay oo qaama abuuhu baa khabar ah qaama abuuhuna dee waa ficil haddaba ismiga laga mashquulay oo camarka ah jumlo laba daraf lebaa ka horaysa dhinac ismiyay ka too waa dhinaca zaydka dhinacna ficliyay ka too waa dhinaca qaama abuuhu ismiga laga mashquulay camarkiihina xarfulcadaf buu sitaa waxaa iska bannaan labadii weji waana sawaa sawaa wey labada weji waayo haddii camarka la godo oo wa camrun la yidhaah wowgani wuxuu cadfayaa jumlo ismiye ah halkuu ku cadfayaa ismiyada darafkii ismiyada ayta hore ka ahayd kubradii zayd ah buu ku cadfayaa haddii la nasbiyo oo wa camran la yidhaah wa camrantu jumladu ficliyay noqon wowgani jumlada ficliyadaa wuxuu ku cadfayaa darafkii ficliyada ee qaama abuhuda ahayd kolkaa way siman yihiin labadaa weji wayastawiyaani way sinaanayaan fii naxwi zaydun qaama abuuhu zayd aabbihiibaa kacay wa camrun akramtuhu camarna waan maamuusay waa litakaafuy isku beegtoonka way isku beegtooyinka ad ka u beegtoomayey baa ayaa ka horeeya laba mas'alo laba tusaale ayuu keenay oo dadka qaar ay moodeen baabkan ishtiqaalka xaqiiqada marka la eegana la ogaaday inayna baabka ishtiqaalka shuqul ku lahayn wuxuu yidhi walaysa minhu ishtiqaalka ka mid maaha aayaddan qur'aanka ah wa kullu shay-in shay kaste facaluuhu oo ay sameeyeen fi zuburi wuu qoran yahay oo kitaabka ayuu ku qoran yahay zuburta ayaa lagu qoray waa la diiwaangeliyey aayaddaa qur'aanka ah kullu shayin ismi laga mashquulay bay ardayda qaarkood moodeen facaluuna ka mashquulay bay moodeen ha'dana shaygii wax mashquuliyey bay moodeen waana khalad sidaa ma aha haddii sidaa lagu macneeyo macnuhuba u istabagediya waxay noqonaysaa eh, waxaa laga warramaya aayaddu kufaaru maka bay ka warramaysay soo maaha waa mushrikiin maka baa laga warramayay soo maa wa kullu shayin shay kaste waxay noqonaysaa haddii ishtiqaalan ka dhigno in la yidhaah shay kaste oo adduunka ka dhici kara facaluhu ree makaa sameeyey war shay kasta miyey sameeyeen shay kasta miyey sameeyeen xaggay ka same waxa qiyaamada agteeda la samayn doonayaa yaa sameeyey dee kuwa markaa iman ayaa sameeyey xilligeennan kuwa hadda ay joogaa waxay doonaan sameeya kolka reer maka dee ficiladoodu way xadaysnaayeenba haddii haddaba ishtiqaalan ka dhigno waxaa noqonaysa ishtiqaalku wuxuu kugu kalifayaa eeg hadda ishtiqaalku wuxuu kugu kalifayaa ficilka meesha yaallee facaluu ah inuu ku camal fali karo ismiga laga mashquulayo kulla shay-ina haddaba kulla shay-in haddii facaluudu ay ku camal fasho muxuu noqon wa kullu shayin shay kaste facaluuhu way shay kaste way sameeyeen facaluu baa loo soo qadaraya xaggan horaa facaluu loo soo qadaraya haddii la nasbiyo wa facaluu way sameeyeen kulla shayin shay kaste way sameeyeen war goormay shay kaste sameeyeen reemaki kufri way sameeyeen dembiye waaweyna way sameeyeen laakiin shay kaste way sameeyeen waa maxay macnihiisu ili shay kaste waa ashyaadu way badan tahay oo suurtagalba maaha qofku inuu wada sameeyo iminka ma odhan karta aduu dadkao dhan waan garaacay ummadda oo dhan intuu ilaahay makhluuq abuuray miyaad garaacday ma garaaci karta ma arki kartaase garaacba maahe ma arki kartaa uun ma eegi kartaa intuu ilahay makhluuq abuuray oo dhan warilma beni aadam oo qura ayaa inta adiga hadda kula nool aad inta yaree guriga aad ku wada jirtiin ama magaalada aad wada degantiin baad ka aragtay wax kale maxaad ka sheegi haddaba aayaddaasi ishtiqaal ma aha macnuuna khalad buu noqon haddii ishtiqaal aynu ka dhigno aayaddaasi waxa weeye ficilku waaba sifo wa kullu shayin shay kaste shayga oo facaluuhu ay sameeyeen shaygii ay sameeyeen baa la shay kaste ma aha shay kaste oo ay sameeyeen keliya waxaa lagu qaydayaa shayga samayntooda shayadii ay sameeyeen fi zuburi waa la diiwaangeliyey waa loo qoray ishtiqaal ma aha haddaba aayaddaas waayo ficilkanaan ku salidmi karaynin ereyga hore wa zaydun duhiba bihi zayd miyaa lala tegey taasina ishtiqaal ma aha sababtu waxa weeye duhibadu sawbihi kuma mashquulin haddii laga dayn lahaa bihida duhibadu ma nasbisan kari lahayd zaydka maya weeye dee bas inaga daaya haddaba labadan midna ma aha markaa matnigii baynu culima intaa kaga soo baxnay intaa hadda sharaxeegiibu sheekhu halkan dambe ayuu inoo yar dedejin doonaa waa isla intaa uun sharaxeegii daabitu haada albaabi baabkan daabidkiisu an yataqadama waa inuu horeeyo ismun ismi wayata'ahara canhu uu ka dambeeyo ficlun ficil ficilka oo caamilun ku camal falaya fii damiirihi damiirkiisa wayakuunu daalika alficlu ficilkaasi wuxuu ahaan bixaysu sibuu ahaanoo low furiqa haddii loo faaruqiyo laga faaruqiyo min daalika almacmuuli macmuulka ah wasullida lagu sallidoo lagu diro cala alismi alawal ismiga hore la nasabahu uu nasbisan karo misaalu daalika kaa tusaalihiisu waa zaydan darabtuhu zayd baan garaacay ka laga mashquulay waa zayd ka la mashquuliyeyna waa daraba ka lagu mashquulayna waa ha'da alaa taraa war miyaadan arkayn annaka adigu low xadafta haddaad xadfi lahayd alhaaa ha'da darabtuhu ku jirto haddaad xadfi lahayd wasallata aad ku sallidi lahayd ood ku diri lahayd darabtuda calaa zayin calaa zaydin laqulta waxaad odhan lahayd zaydan darabtu zaydan mafcuulun bihi qadimay bay noqon lahayd ويكون زيدا وحو نقول لها مفعولا به مفعولا مقدما مفعول له المريي وهذا كان مثال ما كي تساليه سوي اشتغل فيه الفعل فعلك او مشغولي بضمير الاسم اسمك ضمير كيسنا او مشغولي ومثاله تساليه سو ايضا سيده وكله وزيدا زيد مررت به وان سو مري فان ضمير ضميرك وان كان هبا هذا مجرورا مثل لو جري بالباء بعد إلا أنه يساق في موقع في موضع نصب meel mid nasbo ayuu yaalaa bilficli lagu nasbiyey wa mihaalu maa kii tusaalihiisa ishtaqala uu mashquulay fiihi dhexdiisa alficlu ficilku bismin uu ku mashquulay ismiga oo caamilin ku camal falaya fi damiiri damiirka waa naxwu qowlika qowlkaagaoo kale zaydan zayd darabtu akhaahu hadda ka laga mashquulay waa zayd ka mashquulayna waa daraba ka lagu mashquulayna waa akh akhani haddaba damiir maaha waxaynu isku ogey ka lagu mashquulaya inuu damiir noqdo mararka qaar buu damiirka mid ku camal falaya noqonaya hadda akhani wuxuu ku camal falayaa ha'da ka dambaysa oo suu ugu camal falaya dee akhu waa mudaaf ha'danina waa mudaafun ilayhi akhaahu mudaafku wuu ku camal falaa mudaafun ilayhiga zaydan zayd darabtu waan garaacay akhaahu walaalkii fa ina daraba ficilka daraba ihi caamilu wuxuu ku camal falayaa fi lakhi akh nasban buu ugu camal fali isagoo nasbinaya cala almafcuuliya mafcuulnimo u nasbinaya waalakhu akhuna caamilun wuxuu kusii camal falayaa fi damiiri damiirka khafdan isagoo khafdinaya bilidaafati idaafanimo ku khafdisanaya idaa taqarara haadaa warkaasi markuu sugnaaday idaa taqarara markuu sugnaado haadaakani warku hadduu sidaa u sugnaaday ma in buu qorayaa in taqarara hadduu sugnaado haadaakani fa naquulu waxaynu odhan yajuusu waxa bannaan filismi lmutaqadim ismiga hore shan weji baa bannaan shanta weji ee ismiga hore ku bannaan baleeg hadda in taqarara haadaa kani hadduu sugnaaday fa naquulu waxaynu odhanaynaa yajuusu waxa bannaan filismi ismiga almutaqadimi horeeyo dhexdiisa an yurfaca in la rafciyo bilibtidaa'i ibtida in lagu rafciyo wa takunu waxay noqoni aljumlatu jumlada bacdahu ka dambaysaa fii maxalli rafcin meel mid rafco cala alkhabariyati khabar bay u noqon wa an yunsaba iyo in la nasbiyo bificlin lagu nasbiyo maxduufin la xadfay wujuuban waajibnimo oo yufasiruhu uu fasirayo alficlu lmadkuur ficilka la sheegay falaa mawdica mawdic uguma aha liljumlati jumlada dambe wax fasiraysa xiinaydin markaa liannahaa iyadu mufasiratu waa mid wax fasiraysa wa taqdiiru lficli ficilka qadaridiisu fi lmithaali alawal tusaalaha koobaad waa darabtu zaydan darabtuhu darabtu baa loo soo qadaraya wa fi haanii ka labaadna waa jaawasdu zaydan marartu bihi jaawasdu zaydan marartu bihi walaa tuqadiru ma walaa tuqadirha marartuha qadarin liannahu isagu laa yasilu lama xidhiidhi karayo ila alismi ismiga lama xidhiidhayo liannahu isagu laa yasilu lama xidhiidhayo ila lismi ismiga lama xidhiidhayo binafsihi naftiisana ulama xidhiidhayo wa fi haalifika saddexaad waxaynu qadaraynaa tusaalaha saddexaad ahantu zaydan zayd baan ihaanaystay darabtu akhaahu walaalkii ayaan garaacay ahantu zaydan darabtu akhaahu sidaa ayaynu odhanaynaa ahantu zaydan darabtu akhaahu walaa tuqadirha qadarin darabtu liannaka adigu lam tadrib maadan garaacin ilan alakha walaalka mooye cid kale kan waad ihaanaysatee dad walaalkii garaacday waclam haddaba waxaad ogaataa anna lilismi ismiga inuu u sugnaaday almutaqadimi horeeya cala alficli ficilka ka horreeya almadkuuri lasoo sheegay khamsa xaalaatin shan xaaladood fa taaratan mar yatarajaxu waxaa xoog badan nasbuhu in la nasbiyo wataaratan marna yajibu wuuba waajibi nasbuhu wataaratan marna yatarjacu waxa xoog badan rafcuhu in la rafciyo wataaratan marna yajibu wuuba waajibi wataaratan marna yastawi waxa sinaani alwajhaani labadii weji fa amaa tarjiixu nasbi nasbaha rajiixidiisa fa fii masaa'ilo waa dhowr mas'alo masaa'il buu nasbuhu xoog badan yahay innagu saddex baynu dhigannay afar baynu dhigannay markii dhoweyd minhaa waxaa ka mid a an yakuuna alficlu ficilku inuu yahay almadkuuru la sheegay ficla dalabin ficil dalab faa'iideeya wa huwa alamru waa amarka iyo wanahyu nahyiga iyo waducaau ducada ka qowlika oo kaleba wey zaydan idribhu zayd garaac wa zaydan laa tuhinhu zayd ha ihaanaysanin allaahuma cabdaka irxamhu ilaahu addoonkaaga u naxariiso cabdaka irxamhu waa ducadii cabdaka irxamhu zaydan laa tuhinhu waa nahyigii zaydan idribhuna waa amarkii waa dalab baa markaa la isku yidhaahdaa laba weji baa bannaan nasbaha si xoog badan wa wainamaa yatarajaxu wuu rajaxnaanayaa annasbu nasbuhu fii daalika ka ah lianna arafca rafcuhu yastalzimu wuxuu laasimsan alikhbaara in khabar looga dhigo biljumlati dalabiya jumla dalabi ah canilmubtada'i mubtadaha wa huwa isaguna khilaafu khilaafulqiyaasi qiyaaska ayuu khilaafsan yahay dalabka oo khabar noqda liannaha laa taxtamilu ma badho asidqa sidqiga iyo walkadiba been sidaba dalabku runiya been male leh runiya been buna dalabku lahayn khabarkana wixii runiya beenle ayaa u badnaan jiray wa yushkilu waxaa ishkaal ku keenaya calaa haada kan warkan aan ku yidhi dalabka nasbaha xoog badan waxaa ishkaal ku keenaya naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale wasaariqu ninka tuugga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugada ah faqdacuu aydiyahumaa haddaba maxaynu ku macnayna aayadda waa in lagu macneeya wasaariqu waxaa laydinku dul akhriyaya waxaa ka mid a wasaariqu saariqa xukunkiisa wasaariqatu iyo tuugada xukunkeega ee faqdacuu aydiyahumaa gacmaha ka gooya fainahu nadiiru qowlika hadalkaaguu la mid yahay zaydan wa camran idrib akhaahumaa a tidhi zaydan wa camran idrib akhaahumaa zaydan wa camran xagga horaa la mariyey idrib waa ficilkii mashquulay damiir kuma mashquuline damiirka mid ku camal falayuu ku mashuulay oo ku mashquulay oo aha ah ahana kolkaa loo idaafaynaya damiirkii e, e, asaariqu wasaariqa xagga horaa la mariyey ka laga hormariyeyna waa faqda oo kale tusaale ahaan wuxuu ku mashquulayna waa aydida aydidana waxaa loo idaafeeyey damiirka saariq iyo saariqadu ay leeyihiin maxay ku kala duwan yihiin markaa waxaa laysla ogyahay zaydan wa camran idrib akhaahuma nasbuhu inuu raajix yahay aayadda qur'aankana wakaas waa la rafciyey wainamaa rujixa waa la rajaxay fii daalika kaa an nasbu nasbaa la rajaxay likowni lficli ficilka ahaantiisa almashquuli ee la mashquuliyey ficla dalabin uu yahay ficil dalaba wakadaalika kaa waxaa lamida qowluhu tacaala azaaniyatu gabadha zaaniyadda ah iyo wazaani ninka zaaniga ah fajliduu jeldiya kulla waaxidin mid kaste oo minhumaa labadooda ka tirsan waalquraa'u quraada asabcatu ee toddobadiihi qad ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa arafci in la rafciyo fi lmowdicayni labada meelood waqad ujiiba waxaa lagaga jawaabay labadaa aayadood ee la rafcinayo can daalika kaa waxaa lagaga jawaabay bianna taqdiira taqdiirtu waxa weeyi mimaa kii waxa ka tirsan yutlaa calaykum laydinku dul akhriyayey xukmu saariqi tuugga xukunkiisa iyo wasaariqati tuugada xukunkeega ifaqdacuu aydiyahumaa gacmaha ka jara haddaba fa saariqu wasaariqa mubtadaun waa mubtadoo ficilka dambe kuma sallidmi karayaba wa macduufun calayhi iyo mid lagu soo cadfay walkhabaru khabarkoogana maxduufun waa la xadfay wahwa aljaaru walmajruur waa jaar iyo majruurka mimaa yutla aan soo qadarayno waqdacuuduna jumla musta'nafa waa jumlo musta'nafa oo dib laga bilaabay falam yalzam ma laazimin alikhbaaru in khabar laga dhigo biljumlati dalabiya jumla dalabiye ah can ilmubtada'i mubtada in khabar looga dhigo walam yastaqim mana toosna camalu ficlin ficil camalfalkii oo min jumlatin jumlo ka tirsan fii mubtada'in mubtada uu ku camal falo mukhbarin canhu khabar looga dhigayo bikayrihi kayrkii oo min jumlatin ukhraa jumlo kale ah waad aragtaa wa miluhu kaa waxaa lamida zaydun zayd faqiirun waa nin baahane faacdihi si zaydun faqiirun faacdihi waayo dee zayd waa mubtade ma faacdihi baa nasbinaysa ad odhan raacdiisa ay u nasbinaysa unka mubtadaa khabarkiisii wataa ee faqiiruna wa khaalidun khaalid maksuurun waa la jebiyey falaa tuhiinu ha ihaanaysan hadalkaa iyo aayadu waa isku mid unbuu ku leeyahay waa jumlo madax bannaan buu daliilu keenayaa markaa kan hore inuu jumlo madax bannaan yahay wa haadaa qowlu sibaweyhi waa sibaweyhi siduu qabo wa qaala almubaridu mubarid wuxuu yidhi almawsuulatun waa ismi mawsuul wasaariquta ku jirta waa bimacna aladii walfaau facdana jii'a bihi waa lala yimid litadulla si ay kuu tusto cala sababnimo kamaa fii qowlika sida hadalkaaga oo kale aladii ya'tiini ka ii yimaada falahu dirhamun waa siddeed iyo toban mas'alo siddeed iyo toban mas'alo oo fa'du ay qaadato oo weli aynaan ka warramin ayay mas'aladani kolkaa ka mid tahay aladii yaatiinii falahu dirhamun ninka ii yimaada dirham ayaan siinayaa falahu dirhamun wa faau sababiyati fa'da faau sababiyada ah laa yacmalu kuma camal falo maa bacdahaa kaka dambeeya fii qablaha waxa ka horreeya haddaba fecda faqdacuu ku jirta iyo fejlidu waa sababiya buu leeyahay muberi kol hadday sababiye tahay fecda kaka dambeeya kaka horeeya kuma camal fal karo ishtiqaalba noqon maayo kol adduuna ku fali karayn ilan ishtiqaalka waa shardi ficilka dambe inuu ku sallidmi karayo ka hore waa shardiba wa inagii soo diidnay wa kullu shayin facaluuhu fi zubur iskuma sallidmi karayaan baynu nidhi waqad taqadama waxaa hormaray ana sharda haada albaab baabkan shardigiisu ana alficla ficilka low sullida haddii lagu diro cala lismi ismiga la nasabahu inuu nasbinaya inay tahay shardigaas aynoo hormaro shardigii baa lala-yahay kow haddaba dalab hadduu noqdo nasbaha xoog badan wa minhaa waxaa ka mid a masaa'ilka nasbuu xoog badan yahay an yakuuna lismu ismigu inuu yahay muqtarinan mid la xidhiidhsaday bicaadifin caadif masbuuqin lagala hormaray bijumlatin ficliya jumlo ficliye ah ka qowlika oo kaleba way qaama zaydun wa camran akramtuhu wa camran akramtuhu nasbaha xoog badan waayo waxaa lagala maray qaama zaydun oo ficliyeah walancaama khalaqahaadii oo kale weeye wadaalika liannaka adigu idaa rafacta haddaad markaad rafciso kaanat iljumlatu jumlada camar waxay noqon ismiyatan ismiyo fayelzamu waxa ka dhalan cadfulismiyati jumlo ismiyaa in lagu cadfo cala alficliyati ficliyo wahuma iyaguna mutakhaalifaani way kala duwan yihiin wa idaa nasabta markaad nasbiso kaanat waxay noqon aljumlatu jumladu ficliyatan ficliyo lianna taqdiira waxa weeye wa akramtu camran akramtuhu oo fatakunu waxaad noqoni qad cadafta mid ku cadfay ficliyatan ficliyadii calaa ficliyatin ficliyo kale wahumaa iyagu mutanaasibaani munaasabay isku leeyihiin wa tanaasubu tanaasubka filcadfi cadafka dhexdiisa ayaa owlaa ka habboon min atakhaalufi iskhilaafka falidaalika sidaa darteed rujixa waa la rajaxay annasbu nasbaha la rajaxay qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi khalaqa alinsaana min nudfatin fa idaa huwa khasiimun mubiin waalancaama khalaqahaa walancaamo waxaa lagu cadfayaa khalaqal insaanada hore kolkaa jumladaa ficiliyadiiyo jumlada ficiliyada isku munaasabeeya ajmacuu waxay ku ijmaaceen quraadu calaa nasbi alancaam alancaam in la nasbiyo liannahaa iyada masbuuqatu waxaa lagala hormaray biljumlati alficiliya jumlo ficiliye ah wahiya khalaqa alinsaan waana khalaqa alinsaan wa minhaa waxaa ka tirsan meelaha nasbuhu uu raajix noqonayo an yataqadama inuu ka hormaro cala lismi ismiga adaatun erey adaatun erey alghaalibu calayhaa ka u xooga badani adaatun ma alghaalibu buu yidhi mise haalibun qudha dhammaan ma alghaalibun buu wade adaatun saw ma odhan an yataqadama cala alismi adaatun sax mubtaduu ka dhigaya gaaru go-an markaa in faasilo la geliyo weeyaan halkaa adaatunta dabadeed wa minhaa waxaa ka tirsan an yataqadama inuu ka hor cala alismi ismiga dushiisa adaatun erey baa ka hormaraya alghaalibu ka u xooga badan calayhaa iyadana an tadkhula inay gasho weeye cala alafcaali ficilada an tadkhuladaasaa khabarkiiya markaa ka qawlika oo kaleba weeye azaydan zayd darabtahu miyaad garaacday hamsahan yaree ka horeeya waxa u xoog badan inuu ficil galo wamaa zaydan ra'aytuhu zayd maanan arag maadani inay ficil gasho ayaa u xoog badan qaala tacaalaa alle ayaa yidhi abasharan ma bashar minaa annaga naga tirsan waaxidan oo haddana keligiiya ayaanu natabicuhu raacnaa halkaa waxaan kaga soo baxnay laba waji isagoo bannaan yihiin oo aya la rajaxayo nasbihii baa la rajaxaya wa amaa wujuubu nasbi nasbuhu markuu waajibayo fa fiima idaa taqadama markuu hormaro weeyi cala lismi ismiga uu ka hormaro adaatun erey baa ka hormaraya khaasatun khaas u ah bilficli ficilka ka adawaati shardi sida edareeyada loo yaqaan adawaatu shardiga iyo wa taxdiidi adawaadka adawaatu taxdiidka ee boorinta ka qowlika oo kaleba weeyi in zaydan zayd ra'aytahu haddaad aragto fa akrimhu maamuus in zaydan zayd ra'aytahu haddaad aragto fa akrimhu maamuus in zaydan ra'aytahu fa akrimhu hadda waa waajibu nasba waayo ereygan in ah ficlu shardi iyo jawaab shardi bay qaadan jirtay zayd haddaan mubtade ka dhigno waxa ka dhalan in oo ficilba ayno aan ku xigin oo ismi ku xigaa ka dhalanaysa wahallaa zaydan akramtahu hallaadanna ismi maba daba dhacaynuna ficil baa daba dhaca waka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi laa tanzacii in munfisan ahlaagtuhu faidaa halagtu facinda daalika fajzacii laa tajzacii ha argagixin in munfisan haddii wax qaaliya ahlagtuhu aan halaagay inanay ha argagixin haddaan hanti qaaliya inaga baabi'iyey laa tajzacii ha argagixin in munfisan haddii aan mid qaaliya ahlagtuhu halaagay oon baabi'iyey fa idaa halagtu markaan anuu halaagsamo fa cinda daalika markaa agtiisa fajzacii argagax anigu markaan dhinto markaa argagaxa buu yidhi laakiin inta xoolo unan baabi'inayo waxbaha argagixin buu yidhi anaa soo shaqaynaye waxaan uga jeednaa laa tajzacii in munfisan halkaa haddaba in munfisan markaynu nidhaa ereygaa in ah ficlu shardi iyo jawaabu shardi buu qaadan jiray munfisan waa in la nasbiyo si loo yidhaha ficlu shardigiibaa halkan qadaran labaynu ka soo baxnay nasbahoo raajixa iyo nasbahoo waajibay rafcaha oo waajibay iyo rafcahoo raajixana noogu daro wa amaa wujuubu rafci rafcuhu markuu waajib noqonayo fa fii maa idaa taqadama markuu hormaro weeye calalismi ismiga uu ka hormaro adaatun erey baa hormaraya khaasatun khaas ku ah bidukhuuli inuu galo cala aljumlati alismiya jumlada ismiyada ah inuu galo ka idaa alfujaa'iya waa idaada fujaa'iyadee dega iyo kedada keenta ka qawlika oo kaleba weeyi kharajtu waan baxay fa idaa zaydun waaba zaydoo yadribuhu camrun camar uu garaacayo fa idaa zaydun waa in la godo ilan idaadan fujaa'iyada ah mubtadaa ku xigi jiraye fa haadaa kan laa yajuusu fiihi kuma bannaano dhexdiisa annasbu in la nasbiyaa liannahu yaqtadii wuxuu keensan taqdiira alficli ficilka in la qadaro wa idaa alfujaa'iya idaada fujaa'iyadiihina laa tadkhulu ma gasho ilaa cala aljumlati alismiya jumlo ismiyaa ah mooye meel kale ma gasho wa ama aladii ka yastawi ay sinaanayaan sheekhu halkaa rafcuhu markii uu waajib waajibka ahaabuu inoo sheegay saw ma aha markuu raajixa ahaa dibbuu u dhigay wa ama aladii ka yastawi wa ama aladiika yastawiyaani ay sinaanayaan labada weji rafcaha iyo nasbuu fiihi dhexdiisa fa daabiduhu daabidkiisu waxa weeyi an yataqadama inuu ka hor cala alismi ismiga inuu ka hor maro caadifun mid caadifo oo cadfaya ayaa ka horeeya masbuuqun waxaa lagala hormaray bijumlatin ficliya jumlo ficliye ah oo mukhbarin bihaa khabar looga dhigayo can ismin ismi qablahaa ka sii horeeya ka qowlika oo kaleba weeyi zaydun zayd qaama abuuhu aabbihii baa istaagay zaydunta xagga zaydka ismiyay ka tahay xagga qaama abuuhuna ficliyay ka tahay wa camran akramtuhu camarna waan maamuusay camranta waa la cadfay haddaynu nasbinno waxaa lagu cadfayaa qaybta dambe ee qaama abuuhee ficliyada ah haddaan godnana waxaa lagu cadfayaa zaydkii ismiyada ahayd labadu way siman yihiin markaa ma kale xoog badna wadaalika lianna zaydun zayd lianna zaydun qaama abuuhu jumlatun kubra waa jumlo kubraa ah. oo daatu wajhayni laba waji u saaxiiba labada weji maad garanaysaa waa ismiye iyo ficliye wey wejka horena ismiyay ka tahay ka dambena ficliyay ka tahay wa macnaa qowlii kubra aan kubradu waxa weeye jumlada khabarkeegu uu jumlada yahay annahaa jumlatun waa jumlo fii dimniha ay ku dhex jirto jumlatun jumlo kale wa macnaa qowlii aan ku idhi daatu wajhayni laba waji bay leedahay annahaa ismiyatu sadri bilowga ismiyay ka tahay oo zayd oo mubtada'a ku jira ficliyatu alcajuzi xagga dambe iyo qaar dambeedkana ficliyay ka tahay oo qaama abuhu baa ku jirta fa in raacayta haddaad ilaaliso sadrahaa xagga bilowga haddaad ilaaliso rafacta waad rafcini camran ereyga camrana wa kunta waxaad noqoni qad cadafta mid cadfayn jumla ismiya jumlo ismiye ah calaa jumlatin ismiyatin jumlo kaloo ismiye ah wain raacayta haddaad ilaaliso cajuzaha qaar dambeedka haddaad ilaaliso nasabtahu waad nasbin wa kunta waxaanad noqoni qad cadafta mid cadfay jumlatan ficliyatan jumlo ficliye ah calaa jumlatin ficliya jumlo kaloo ficliye ah falmunaasabatu munaasabadu xaasilatun way xasishay calaa kila taqdiirayn qad taqdiirtii la arkaba way xasilaysaa fastawaa way sinmeen alwajhaani labadii weji baa markaa culima sinmay wa ama aladii ka yatarajaxu uu rajaxmayo fiihi dhexdiisa alrafcu rafcuhu kuu rajaxmayo famaa cadaa daalika intaa wixii ka soo hadhay weeye intaa wixii ka soo hadhay waxa rajaxmaya rafca buu ku yidhi waayo dee taqdiir la'aan buu isagu wataa nasbuuna taqdiir buu wataa ka qowlika oo kaleba weeyi zaydun zayd darabtuhu waan garaacay qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi jannaatu cadnin jannooyin lagu nagaanayo yadkhuluunaha ayay gelayaan ajmacat isabca toddobada qaari waxay ku ijmaaceen calaa rafcihi jannaadka in la rafciyo wa quri'a shaadan shaadnimo ayaa loo akhriyey binasbi in jannaadka la nasbiyo wainamaa yatarajaxu raajix buu noqonayaa haddaba alrafcu rafcuhu fii daalika ka oo nasbaha mudni buu ka leeyahay liannahu alaslu isaga ayaa asala walaa murajixa wax rajaxa ligayrihi kayrkii wax rajaxaana meesha ma yaaliin kayrkii wax rajaxa oo jiraana ma jiro rafcahaana asal ah oo rafcuhu xadaf la'aan buu keenayaa walaysa ka mid maaha minhu baabkan ishtiqaalka qowluhu tacaala ilaahay qowlkii aayaddani baabkii ishtiqaalka ma aha wa kullu shayin shay kasta oo facaluuhu ay sameeyeen fi zuburi zuburta ayaa lagu qoray oo zuburta ayuu ku sugan yahay aayaddaasi ishtiqaal ma aha waayo ishtiqaal haddaynu ka dhigno macno khalad ah ayaa ka soo baxaya lianna taqdiira tasliidi lficli ficilka oo lagu diro oo la qadaro in lagu sallido calaa maa ka qablahu ka horeeya inamaa yakuunu wuxuu noqonay calaa xasabi almacnaa xagga macnaha xisaabtiisa almuraadi ee kolba loo jeedo ficilka waxaa lagu sallidaa ereyga hore kolba ujeeddadaa la raacaya qofkan hadlaya ujeeddadiisu maxay ahayd ayaa la eegayaa haddaba walayse almacnaa macnuhu maaha hunaa halkan aayadda annahum iyagu facaluu way sameeyeen kula shayin shay kasta oo fi zuuri kitaabka looxulmaxfuudka ku qoran wax kastoo looxulmaxfuudka ku qoran way sameeyeen ma aha xataa yasixa si uu asaxo tasliiduhu ficilka in lagu salido calaa maa qablahu kaka horeeya wa inama almacnaa macnaha aayaddu waxaa weeye wa kullu mafcuulin wax kasta oo la sameeyo oo lahum iyaga xaggooga loo sameeyo haabitun wuu sugan yahay fii zubur kutubtii ku qoraya ficil kastay sameeyeen waa loo diiwaangeliyey weeye laakiin ficil kaste way sameeyeen ma aha waa laba kala duwan ma ogtahay ficil kaste way sameeyeen iyo ficil kastay sameeyeen waa loo diiwaangeliyey way kala duwan tahay ficil kaste way sameeyeen oo xun markaa tidhaa ama ha xumaada ama ha wanaagsanaadee dilka maanta dhacayama iyagiibaa sameeyey dee iyagii mayna samaynin walow haddii dil ay geystaan oo lagaga daydo dee qayb ay ku yeelanayaanoo xagga tashriica jidaynta ay jideeyeen ay ugu yeelanayaan iyo dariiqaa ay fureen ay ugu yeelanayaan midimi wa huwa mukhaalifun wuu khilaafsan yahay lidalika almacnaa macnaha farafcu rafcuhu hunaa halkeenna waajibun waajib weeyi aayaddaa qur-aankaa laa raajixun raajix maaha walficlu lmutaakhir ficilkan mutaakhirka ee dambeeye facaluuhu ihi sifatun lilismi ismiga ayuu sifo u yahay wa kullu shayin facaluh shayga ayuu sifo u yahay oo falaa yasixu lahu uma ansaxayo an yacmala fiihi inuu ku camal falo walaysa minhu ka mid ma aha intan yari way ka go-an tahay kitaabta qaar walaysa minhu ka mid ma aha ishtiqaalka azaydun duhiba bihi zayd miyaa lala tegey ishtiqaalka iyaduna ka maaha sababtuna waa licadami iqtidaa'ihi dalabkiisa la'aantii annasba nasbe uu dalbo maca jawaazi tasliid haddii lagu salido ayuuna nasbe dalbayninba oo iminka duhiibadani zaydka hore haddii lagu salido nasbe ma dalbayso haddaad tidha xagga laasimnimadaa loo diidayaa ma aha taa oo inagii soo marnayba zaydun zaydan marartu bihi oo marartuba dee laazim bay ahayd marartudu ma maxalkay ka nasbisanaysay bihida laakiin markaan zaydun aduhiba bihi duhibadu bihida maxalka kama nasbinaysa way ka rafcinaysaa naa'ibu faacil buu u yahay waxaana la rabay ka hore inuu ereygani naasib nasbo inuu ugu camal fali karo ayuu qodobku ahaa walaa yasixu maas walaysa minhu ka mid maaha baabkan azaydun zayd duhiba bihi miyaa lala tegey waa licadami iqtidaa'ihi dalabkiisa ama keensadkiisa la-aantii annasba nasbo uu keensan lahaa maca jawaazi tasliid haddii lagu salido ama ay bannaan tahay in lagu salidaa nas buuna keensanaya إن شاء الله تعالى عشر كأني هلكا أيو إنه قد والله سبحانه تعالى على وعلم